alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati annisaa waxaynu joognay aayadda boqol iyo labiyo lixdan allah aayadda wuxuu inoogu sheegay kuwa cilmiga ku raasukhay ee markaa ahlu kitaabka ah iyo mu'miniinta kaleba ee allah yacni markaa zakada bixinaya allah iyo maalinta aakhirana rumaynaya in markaa allah ajarkooda siin doono ajar weyn siin doono bimacnaa ciddii islaamto iimaan la timaada ama ahlu kitaab ha ahaan jirtay ama yaynay ahaan jirinbe hadday iimaanka ku dhintaan aakhire waxay helayaan ajar weyn bay helayaan ajarkaana waxaa loo jeedaa jannaad iyo raalli ahaansho ayaa laga tilmaamaya sawaabkoodana loo labanlaabayo waana ajar ilaahay ku sifeeyey inuu weyn yahay ku sifeeyey weliba waxaa soo aroortay yacni markaa ruuxa kitaabiga ahaan jiray ee nebigii hore rumaysnaa oo diinkaa hore yacni markaa aan ka kufriyin ee iimaan ku sugnaa oo nebigaa rumeeyey kadibna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyey oo raacay inuu laba ajar leeyahay waxay ku soo aroortay nusuusta kale oo qur'aan iyo xadiisba intaba waa ku timi marka halkan laakiin waa la ijmaaliyey oo labada qolo qolo waliba inay markaa yeelanayso yacni marka ciddii iimaan markaa la timi oo sidaa ku dhimatay in ilaahay ajar weyn siinaayo ayuu allah inoo sheegay allah waxau yidhi laakiin alraasikuuna ha yeeshee kuwa ku raasukhay bimacnaa ku sugnaaday fi lcilmi cilmiga ku sugnaaday ee ku raasukhay rasakha bimacnaa sabata minhum xaalay ahlu kitaabka ka mid yihiin amaba sifa aad ka dhigto maadaama noocan maa yacni ashan markaa jinsiyada ahi macnaha markaa ayay markaa xagga macnaha nakiro ka noqonayso oo cid mucayana lagama tilmaamaayo waa kullu man rasakha fi lcilmi minhum marka xagga macnuhu nakiro ka yihi saas aawadee waxa daba dhacaa ee taabica u ahi sife iyo xaal baa labaduba ku bannaan yihi walaqad amuru cala laimi yasubunii minhum ee ahlu kitaabka ka mid ahaaday ama minhum xaalay ahlu kitaabka ka mid ahaadeen inay ashu markaa tacriif tahay baa ictibaarkaa laga eegayaa marna inu xagga macnaha nakiranimo faa'iidaynayso ka cabdulaahi bni salaam sida cabdulahi bni salaam oo kale cabdulahi bni salaam wuxuu ka mid ahaa culammadii yuhuuddu ka mid ahaa yacni waa islaamay nebigana waa rumeeyey inagii sheegnay hore u soo sheegnay xadiiska bukhaariga ku sugan ee cabdullaahi ibnu salaam uu ku odhanaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah nimanka yuhuudda waa niman masabid badan oo cayb badan markay islaamnimadayda maqlaan aad bay ii caayayaan marka waxa weeye maadaama ay sidaa yihiin intayna islaamnimadeeda maqal bal weydii maqaamkan agtooda ku lahaa weydii markaasaa nabigu su-aalay calayhi salaatu wasalaam yacni sidee buu cabdullaahi ibnu salaam dhexdiinna ku yahay markaasay yidhahdeen huwa khayrunaa wabnu khayrina waa ka noogu khayr ka badan kii noogu khayrka badnaana dhalay markaasuu ka warrama hadduu islaamo markaase acaadahu allah yaa ilaahay baa taa ka badbaadiyey oo ka yani geliyey ama ha ka magan magangeliyo cala sabiili ducaa markaasaa cabdullahi ibnu salaam ku soo baxay markaasuu ku yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah shahaadateynki hortooda ka qiray waa isla maqaamkii markaasaa yidhaha huwa sharunaa wabnu sharina markii iskamay aaminsan xataa mar kale may odhan isla meeshay sidaa hore ku yidhaahdeen huwa khayrunaa wabnu khayrina ayaa mar alla markuu ashahaato hortooda ka ashahaatay waxaa yidhaha huwa sharuna wabnu sharina waa ka noogu sharka badan kii noogu sharka badnaana dhalay ya waalmu'minuuna iyo mu'miniinta waxaa loo jeedaa saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam baa ugu horeeya calaa sabiili yacni dukhuul awali laakiin inay ku gaartay laga tilmaami maayo marka maadaama saxaabadu dukhuul awaliga ay soo gelayaan markay aayaddu soo degaysay muuminiintii joogtayay ahaydee nebiga wehelisay dee waxay ahaayeen saxaabatu rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam afraad mukhadramiini waa jireen oo nebiga aan aragoo islaamin laakiin waxay ahaayeen nawaadir haalibka dadkii islaamayna nebiga hore aanula kulminna xajatulwadaac bay kula kulmeen oo ay noqdeen markaa saxaabo ay noqdeen kuwii aan hore markaa nebiga u arag marka waxaa ka baaqday ee aan markaa xaaladdaa soo gaadhin ee nebiga markaa aan la kulmin waxay ahayd nawaadir afraad kooban ayay markaa noqonayaan oo naadiru laa xukma lah marka muuminiintii markaa joogtay inay ahaayeen saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam daraaddeed baa saxaabada loogu fasirayaa laakiin ma aha inay ku gaar tahay ya waxaa laga tilmaamayaa dukhuulka awaliga ahay soo gelayaan yani awalan cidda ugu horraysa soo gasha ayay yihiin ilaa yowmi alqiyaamana mu'miniinta imanaya waa soo gelayaan cumuumka waalmu'minuuna iyo kuwii rumeeyey almuhaajiruuna waalansaaru muhaajiriinta iyo ansaarta waa dukhuulka aweliga kuma gaarahee waa mu'miniinta iimaan la imanaysa ilaa yowmi alqiyaama yu'minuuna bima unzila ilayka yu'minuuna waxay rumaynayaan bimaa unzila kii la soo dejiyey rumaynaya ilayka adiga lagu soo dejiyey nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam wamaa ay waladii kiibay rumaynayaan unzila la soo dejiyey min qablika adiga hortaa la soo dejiyey min alkutub oo kutub ah waalmuqiimiina asalaa ay wa amdaxu waxaan ammaanayaa almuqiimiina kuwa oogaayee taagaya asalaata salaada nasbun cala almadxi ama nusiba cala almadxi labada loo dabdin karaa nasbun ay mansuubun waa facli bimacna mafcuul yacni nasbun ay mansuubun mid la nasbiyey weeye cala almadxi madxi baa lagu nasbiyey oo waxay noqonaysaa amdaxu in loo qadaraayo saasay noqonaysaa culammada qaarkooda acni u qadarayna waa jiraan waxaa jira hadal markaysaga ay sheegaan oo yidhaahdaan yacni caaisha ayaa lagu yidhi markaysaga halkan kale waxaa la yidhi waalmuqiimiina asalaata ayaa la yidhi dabeedna waxa weeye markaysaga waa yani hadal laga sheegaayo laleeyahay waa khata'u min alkaatib hadal noocaasa laga soo naqlinaayo cusmaanna hadal la mida laga soo raraayo hadallada noocaasi wax sugan maaha in marka waxa weeye nasbada mawdican oo kale ee marfuucaadka dhex dhacday macduufaadkii isku cadfanaa ka duwan yacnii in markaa ay yidhaahdeen waa khata' saxaabada qaarkood ama caaisho ha noqdo ama cusmaan ha noqdee yacni markaa waa arrin aan sugnayn in cusmaan markaysagaa yidhi waxa weeye waxaa ka helaysaan markaysaga akhtaabaa ka helaysaan satuqiimuhu alcarabu yacni marka bialsinatiha oo dabeed marka carabtu ay ku toosin doonto yacni markaysaga luqaadkeeda ay ku sixi doonto hadalka noocaasi waa kadib arrin sugan maaha aha waxyaalaha noocaasa in lagu kadsoomo ma aha wax kastoo la sheego yacni marka ma inay markaa sugan yihiin maaha yacni waxyaalaha noocaasi waa waxyaalaha ansax ahayn wax hadayna kuma sugnaa dadka marka carabiga bilowga ku ah oo markaa yani laga yaabo inay markaa weji keliya barteen ama markaysaga yani nisu naxwi yani waa luqada carbeed waa fasaahadinaya waxay yidhahdaan culamada qaarkood dunida waxaa fasaahadinaya nisfu naxwi iyo nisfu faqiih iyo nisfu abiib yani nisfu naxwi wuxuu fasahaadinayaa bay yidhahdeen luqada nisfu faqiih wuxuu fasahaadinayaa markaysa markaa diinka nisfu tabiib wuxuu fasahaadinayaa abdaanta iyo dadka markaysaga jidharhkooda dhakhtar buura'a ma aha waa markaysaga dhakhtar kala baran marka waxa weeye wasfaadka uu qorayo wax badan buu ku kharibayaa dad badan buu xanuuna qaadsiinaya ama markaa wax la mida nisfu naxwina waa saasoo kale yacni naxwo markaysaa naxwi buuro ahoo naxwihii markaa si fiican u yaqaana maaha naxwihii in yar ka bartay ee intaasuu moodaya wax walba inay yihiin luqada carbeed waa ballaadhnay qur-aankuna luqada carbeed buu ku yimi yani luqada carbeed markuu ku yimina yacni qabaa'isha luqada carbeed lahajaadkay ku hadlaan ee kala duwan yani waxaa laga yaabaa midba inuu wax ka waafaqo ha u bato markaysaga luqada reer xujaaz reer xujaaz luqaday ku hadli jireen buu haalibkiisu ku yimi laakiin yacni qabaa'isha kale ee markaysaga carbeed markaa meelaha qaarkoodbuu markaysaga waxa waafaqayaa oo markaa waxaa ku imanaya waayo luqada carbeeda caamkaabuu ku yimi bilisaan lxijaaz kuma iman bilisaani ahli xijaaz ama bilisaani quraysh ya lahjada quraysheed mid ku yimi ma ah yacni luqaadka carbeedna dee waxaa ku sugan marka waxa weeye awjuh badan baa ku sugan hadda waxaa jira ashyaada qaarkood oo jamaahiirta carabtu si ugu hadlaan yacni carabta markaysa markaa yani kalena yani markaa ay si kale uga hadlaan masalan oo kale mashhuura ismiga manquuska ahi hadduu markaa al leeyahay oo markaysaga waxaan maqaamu rafco ama maqaamuljar uu dhaco in yada loo daayo yani markaa haddii uu markaysaga yani uu nakiro yahay oo aan al aanu lahaynna in markaysaga yada la gooyo saas waa sida mashhuurka ah ee jamaahiirta carabtu ay markaysaga ugu hadleen laakiin markaysaga bacdulcarab waxay ugu hadli jireen mid walba inay marka ama isbaatin jireen ama mid walba ay goyn jireen mid walba inay isbaatin jireen ya'da ismiga manquus al ha yeesho ama yaanu yeelan inay ya'da isbaatiyaan ama ay gooyaan ismiga manquus haddaanu allahayn inay ya'da isbaatiyaan ama ay gooyaan qur'aankii labadaba waa ku yimi labadaba waa ku yimi liyundira yowma atalaaqa yacni marka atalaaqa ya'dii waa go'an tahay attalaaqii buu ahaa haddama aragtaa yowma atanaad attanaadii buu ahaa yacni marka yowma yadcu daac addaaci baa asal ku ahaa yaadii waa go'an tahay qura'da qaar waa isbaatinayaan qur'aanku sida iyo sidaba waa ku yimi attanaadi attalaaqi yaada iyadoo la isbaatinaya iyadoo la goynaayo mid walba waa ku yimi alkabiiru almutacaal almutacaali buu aha waa ismi manquus ah qura'da qaar waa isbaatinaya oo sida iyo sidaba waa la akhriyo labada mid walba yani marka waali waaqi haadi yaada iyadoo la isbaatinaya quraau sabcaha qaarkood arinayaan yani quraau sabcaha qaarkood arinaya marka sida iyo sidaba in la akhriyaa mid walba qur'aannimay u sugantay ma hashaad ya quraau sabcaha ku kala qaybsan ashyaada aynu tilmaamayno dhammaan marka lisaanka carbeed sida iyo sidaba waa ku sugnaa laakiin iyadoo uu si u badan yahay baa laga yaabaa si kale inay carabta qaarkood ay yidhaahdaan marka qur'aankuna yani marka luqada carbeeda caamkaaba ku yimid ina anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun lama odhan qurashiyan qur'aanan carabiyan ina jacalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun jacalnaahu yo anzalnaahu labadaba bilisaanin carabiyin mubiin marka luqadii carbeed ayuu ku yimid ibnu jinni waxa uu yidhi oo culammada markaysaga luqada ka mida yani luqaat lcarab kulluha fasiixa dhammaan waa fasiix mawdican iyo meelaha la midka ah waa usluub lugatulcarab lagu yaqaane khata ma aha in waxa weeye macduufaad isku cadfan oo markaysaga rafcisan in mid la nasbiyo isagoo madxii lagu gaar yeelaayo waa usluub markaysaga waxaa jiray waxaana ku sugan tanwiih la weynaynayo la ammaanayo yani markaa kan la nasbinayo marka macnuhu wuxuu u dhacayaa wlmuqiimiina asala ay waamdaxu lmuqiimiina waxaan ammaanayaa kuwa taagaya ee oogaya asalaata salaada markaa taagaya oogaya ayaan ammaanaya waxaa ku sugan markaysaga iqaamada salaada la oogayaa muhimmad gaara inay leedahay nasbun cala almadxi ay mansuubun waa mid la nasbiyey cala almadxi madxi baa lagu nasbiyey wa quri'a waxa la akhriyey birafci rafcana jalaadiin suyuudi wuxuu yihi waxa la akhriyo kale rafco rafcadu maxay noqonaysaa waalmuqiimuuna asalaata laakiin istilaaxiisu waxay tahay quri'a ah hadduu yidhaahdo waa shaaddo laakiin hadduu yidhaahdo fii qiraa'atin hadduu yidhaahdo amaba aanu sheegin uu yidhahdo bilyaa'i wannuuni ama uu yidhaahdo bilnasbi waalrafci iyadu waxay noqonaysaa inay markaa qiraa'aadkii sabcada ay ka mid tahay oo aynay markaysa iyadu shaaddo ahayn marmar naadira waa dhacdaa inuu ku khata'o laakiin haaliban cala sawaab buu ku yimaadaa marka qaacidadiisu waxay tahay quri'a ah, hadduu ku yidhaahdo waa shaadda weeye waana isku khilaafaan culammadu saddexda qiraa'a ee tobanka dhammaystiraya mashaadda mise waxa weeye iyaguna qur'aannima loo akhrinayaa waa mutawaatira khilaaf baa ku jira culamada qaar waxay maraan inay shaaddo tahay culamada qaarkoodna waxay arjaxaan inaan iyadu shaaddo ahayne ee tobanka qiraa'aba qur'aannimo in loo akhrinaayo oo filjumla ay mutawaatiro tahay yacni saas yadaabay markaysa waxa maraan waana sida marka jamac badani ay arjaxaan laakiin waxaan filayaa sheikhu inuu ku socdo saddexda inuu markaa iyaga shaadka xisaabinaa wa quri'a birafci waxa la akhriyey rafcana waa la akhriyey waalmu'tuuna azakaata kuwa zakada bixinaya waalmu'minuuna iyo kuwa rumaynaya billaahi allah rumaynaya waalmu'minuuna hamzada in la taxqiijiyo hamze qumman la reebo iyo waaw loo bedelo yani quraau sabcaha ku kala qaybsan wlmuuminuuna muminun iyo muuminun yani muuminka soomaalidu ay yidhaahdaan ma aha markaysaga waxay yani markaa cajami ahaan ku taxriifiyeene waa carabi fasiix oo qur'aanka la akhriyo quraau sabcaha qaarkood baa akhrinaya mawdic kastoo mumin iyo muminuuna iyo yuminu ay ku timi waa u reeban arinaya waaw reeban akhrinaya wlmu'minuuna iyo kuwa rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe qiyaamada rumaynaya ulaa'ika kuwaas sanu'tiihim waxaanu siin doonnaa binnuuni walyaa'i laba qira'a u ku ishaaraya sanu'tiihim iyo sayu'tiihim in nuun la akhriyo iyo in ya la akhriyo sanu'tiihim waa siin doonnaa ya marka la akhriyana waxay noqonaysaa sayu'tiihim wuu siin doonaa ay huwa allah sanu'tiihim waa siin doonnaa naxnu annagu yacni allah bay u dhacaysaa ajran ajar baanu siin doonnaa ajarkaasoo cadiiman weyn huwa aljannatu ajarku waa jannada waxaa soo gelayo kale markaysaga raalli ahaanshaha iyo annadaru liwajhi illaah ashyaadaasina culamada qaarkood waxay yidhaahdaan janna ayaa markaysaga cammimaysay yidhahdeen culamada qaarna waa ku daran allah waxau yidhi inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waalnabiyiina min bacdi inaa awxaynaa annagu waa waxyoonnay iixaagu waa ogeysiin weeye yacni marka alwaxyu aliixaau huwa aliclaam waa ogeysiin waa u waxyoonnay yacni waa ogaysiinay ilayka adiga ayaanu ku waxyoonnay kamaa awxayna ay iixaa'anka iixaa'inaa waxyood la mida waxyoodkayagii aanu waxyoonnay ilaa nuuxin nuux aanu waxyoonnay waxyood la midaanu ku waxyoonnay waannabiyiina iyo nebiyadii aanu waxyoonnay min bacdihi nuux ka dambeeyey yacni markaa nuux dabadiisa ahaaday kaa'iniina min bacdihi wa awxaynaa ilaa ibraahiim wa awxaynaa waa u waxyoonnay ilaa ibraahiim ay wa kamaa awxaynaa iyo saan ugu waxyoonnay ilaa ibraahiima ibraahiim intii ka ahaatay aan ugu waxyoonnay wa ismaaciila iyo ismaaciil intii ka ahaatay aan ugu waxyoonnay wa isxaaqa iyo isxaaq intii ka ahaatay aan ugu waxyoonnay wa yacquuba iyo yacquub intii ka ahaatay aan ugu waxyoonnay waalasbaati awlaaddii yacquub ee nebiyada ahaa ee saan ugu waxyoonnoo kale wa ciisa iyo ciise sidaan ugu waxyoonnay wa ayuuba iyo ayuub sidaan ugu waxyoonnay wa yuunusa iyo yunus sidaan ugu waxyoonnay wa haaruuna iyo haaruun sidaan ugu waxyoonnay wa sulaymaana iyo sulaymaan sidaan ugu waxyoonnay baanu kugu waxyoonnay wa aataynaa daawuuda zabuura wa aataynaa waa siinay daawuuda daawuud waxaanu siinay zabuura yacni kitaabka zabuur la yidhaahdo ayaanu siinay wa rusulan qad qasasnaahum calayka min qabl wa rusulan ay wa arsalnaa rusulan rusul baanu soo diray rasuulladaasoo qad qasasnaahum aanu kaaga qusoonnay ama wa qasasnaa rusulan qasasnaahum rusul baanu kaaga qisoonnay calayka adiga kaaga qisoonnay min qablu yacnii iminka ka hor wa rusulan rusulla lam naqsusum calayk ama arsalnaa haddii la qadaro oo la yidhaahdo wa arsalnaa rusulan waa siday culamo badani u badiyaane waxaanu soo dirnay rusulan rasuullaanu soo dirnay dabeedna waxaa laga sifaynaya jumladan ayaa lagu sifaynaya rasuulladaasoo qad qasasnaahum xaqiiqee aanu ka qisoonnay calayka korkaaga kaga qisoonnay min qablu horay aanu kaaga qisoonnay wa rusulan iyo rusul kalaanu soo dirnay rusushaa kaleoo lam naqsushum aanaan kaaga warramin oo kaaga qisoonin calayka adiga nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam oo qisadooda iyo warkooda aanaan kuu sheegin wa kallama allaahu allah waa la hadlay muusaa nebi muuse calayhi asalaam takliiman la hadal ayuu la hadlay rusulan ay arsalnaa rusulan rasuullaannu soo diray ka beddelo rasuulladaasoo mubashiriina bushaaraynaya oo ciddii rumaysee raacda waxay ugu bushaaraynayaan jannaad wa mundiriina iyo rasuulladaasoo digaaya oo ciddii markaa diiddaa oo beenisaa waxay uga digayaan cadaab waxaanu u soo dirnay lianlaa yakuuna si aanu u noqonin linnaasi dadka miduu u sugan yahay cala allaahi xujatun allah mid garay ugu sugan tahay si u noqon oo wax cudurdaara allah ayna uga helin bacda arusuli ay bacda irsaali arusuli markii rasuullada la soo diray dabadeed cudurdaarkii si ay u gooyaan oo qofna aanu cudurdaar u helin baa rasuullada loo soo diray wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay casiizan mid haalibaan laga haalib noqon wax la midina aanu jirin xakiiman mid xikmad badan oo shay weliba halkuu ku abboon yahay dhigaaya yacnii shay walbana ixkaaminaya yacni xukunko dhanna u sugnaaday laakin illaahu yashhadu bimaa anzala ilayk ha yeeshee allaah wuxuu ka markhaati kacayaa oo caddaynayaa bimaa ay biladii kii anzala ilayka ay anzalahu ilayka uu kugu soo dejiyey allah baa kaaga markhaati kacay oo caddaynaya inuu xaq yahay anzalahu allah waa soo dejiyey yacni kitaabka qur'aanka ah bicilmih xaaluu kitaabku cilmigiisa ku dheehan yahay ayuu markaas soo dejiyo allah uu og yahay buu soo dejiyey ama wuxuu soo dejiyey xaal kitaabku cilmiga ilaahay ku dheehan yahay buu soo dejiyey marna waxaa laga xaaleeyaa faacilka marna waxaa laga xaaleeyaa mafcuulka faacilku wuxuu noqonayaa anzalo faacilkeedo anzala huwa allah baa soo dejiyo allah buu u noqonaya waa huwada qarsoonba faacilkii ah anzalahu bicilmi wuxuu markaa soo dejiyey allah kitaabka bicilmihi xaalu allah bicilmihi cilmigiisa ku dheehan yahay caaliman bihi uu cilmi u leeyahoo og yahay buu soo dejiyey faacilkaa laga xaaleeyey faacilka anzala faacilkeedoo huwa ah ya oo allah u noqonaya baa laga xaaleeyey oo halku ka odhan doono jalaalaynku caaliman bihi marna mafcuulkaa laga xaalaynayaa anzalahu damiirka haada ayaa mafcuulkii ah anzalahu waa kan la soo dejiyo soo dejiyey xaaluu kitaabku bicilmihi cilmiga ilaahay ku dheehan yahay waa halkuu ku leeyahay wa fiihi cilmuhu hadda maaragta labada tafsiire uu ku sheegayo waxay ku dhisan tahay inuu sheegayaan filayaan waxay ku dhisan tahay midna faacilka in laga xaalaynaayo midna mafcuulka in laga xaalaynaayo waalmalaa'ikatu yashhaduun waalmalaa'ikatu malaa'igtu yashhaduuna iyaguna waa markhaati kacayaan inuu kitaabkaasi xaq yahay adna rasuul xaqa tahay wakafaa billaahi shahiida wakafaa billaahi allah baa ku filan shahiidan xaaluu markhaati yahay allah baa ku filan markhaatina allah baa kugu filan allah wuxuu inoo sheegayaa yacni nebiyada uu ilaahay markaa soo diray qaar ka mida laynoo sheegayaa nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam inuu allah u waxyooday oo sidii nebiyadii hore loogu waxyooday nebi nuux iyo nebiyadii ka dambeeyeyba loogu waxyooday inuu allah markaa nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam ugu waxyooday ayuu allah inoo sheegaya marka taasi waxay tahay waa yacni sharciga iyadoo lagu caddaynaayo nebi maxamed inuu yahay nebi ilaahay inuu yahay inuu yahay la caddaynaayo ayay markaa taasi marka ay tahay aayadda waxaa ku sugan kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wannabiyiina min bacdihim culamada qaarkood waxay ka deliishadeen aayaddan nebi nuux inuu ahaa awalu rasuul rasuulkii ugu horreeye la soo diray waa sidaa sheekh maxamed bin cabdilwahaab salaasatulusuulka uu ka deliishanaayo inuu awalu rasuul uu ahaa yacni markaa nebi nuux inuu ahaa laakiin istidlaalkaasi xoogaa kollay waadix ma aha waayo ilaa nuuxin waannabiyiina min bacdi dee nebi ka horreeyaa jira markaysagaa yacni biitifaaq nebi markaa nuux ka horreeyey oo nebi aadam nebinimadiisa waa laysla oggol yahay laakiin rasuulnimadiisaa laysku khilaafay oo bacdi culammada ka mida waxay qabaan inuu nebi aadam nebi iyo rasuul labadaba ahaa ayay qabaan waxaa agsarkuna qabaa nebi aadam inuu ahaa nebi ilaahay laakiin rasuul aanu ahayn uu ahaa nebiyun laakiin aanu rasuul ahayn ayay markaa qabaan waana sida sawaabka ah marka wanabiyina min bacdihi ma caddaynayso nebiyadoo dhammi inay ka dambeeyeen nebi nuux caddayn mayso lamana odhan waarusuli min bacdihi lama odhan ee wannabiyiina min bacdihi baa la yidhi marka haayatu maa fil amri nebiyadii ka horreeyey yacni ciddii ka horraysay in laga aamusay unbaa ku sugan waxaana soo arooray xadiis nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan oo tilmaamaya yacni nebi aadam inuu ahaa nebiyun mukallam nebi lala hadlo inuu ahaa yacni xadiiskaana culammada qaarkood baa quweeyey labada saxiix kuma soo aroorin laakiin waxa weeye culamo doora ayaa markaa quweeyey oo markaa yacni xadiiskaas yacni markaa qaarkood ay saxiixiyeen yacni qaarna ay taxsiiniyeen marka nebi aadam yacni nebi waa ahaa laakiin rasuul ma ahayn waxaase laga qaadanayaa inuu rasuulkii ugu horreeyey ahaa nuux ahaa xadiidka saxiixa ayaa laga qaadanayaa in saxiixaynka ku yimi iitu nuuxan awala rasuulin bacasahu allahu ilaa ahli lard yacni nuux u taga inuu markaa ku yidhi aadam yacnii rasuulkii ugu horreeye ilaahay u soo diray cidda arlada ku sugan u taga markii shafaacada xadiiskii ku saabsanaa marka xadiiskaa waxaa ku sugan inuu nuux ahaa rasuulkii ugu horreeye loo soo diray cidda arlada ku sugan inuu ahaa ayaa ku sugan rasuul iyo nebina sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan farqa u dhexeeya oo waxa weeye rasuul kasta iyo nebi kasta inay isku mid un yihiin oo yacni nebi kasta rasuul yahay rasuul kastaana nebi yahay yacni sidaasi sax maaha oo mutaraadifaan ay yihiin waa qowl markaysaga khalata oo ansax ahayn jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen salafan wa khalafan rasuul iyo nebi in farqi u dhexeeyo oo ay kala caamsan yihiin oo markaysaga yani rasuul kasta nebina yahay yani laakiin nebi kasta aanu rasuul ahayn marka waxaa udhexeeya cumuum iyo khusuus mutlaqa udhexeeya fa kullu rasuulin nabiyun walaysa kullu nabiyin rasuula yacni rasuul kasta waa nebi calayhim assalaam laakiin eh, nebi kasta rasuul ma aha oo rasuulladu waa qayb ka mida nebiyada markaa ka mida weeye qayb ka mida weeye waatay ahlucilmiga qaarkood ay ka cabbiraan cibaara ay ku sugantahay diqa ay ku sugan tahay ay yidhaahdaan alrasuulu acamu min jihati nafsihi wa akhasu min jihati ahlihi yani wanabiyu acamu min jihati ahlihi wa akhasu min jihati nafsihi yacni marka laga eegaayo rasuul iyo nebi midba weji buu khaas ka yahay wejina caam buu ka yahay marka la eegaayo rasuulka la eegaayo rasuul iyo nebi cidda ku sifaysan markaan la eegayna risaalada la eegaayo risaalad kasta nubuwa ku guda jirta marka daat ahaantooda marka loo eegaayo daatada markaysaga yacni rasuul iyo daatada yacni markaa nebi cibaara ukhraa daatada risaalada iyo nubuwada yacni nubuwadu waa qayb risaalada ka mid a ah. bimacnaa risaalo kasta nubuwo waa koobsanaysaa xaggaa markaad ka eegdo biictibaari nafsihaa labada masdar markaad eegto alrisaala iyo annubuwa oo aanad eegin cidda ku sifaysan ee u ehelka ah waxaa caamnimo badan risaalada oo risaalo kasta dimnigeeda waxaa ku jira nubuwa faarisaalatu acamu min jihati nafsiha wa akhasu min jihati ahliha yacni marka xagga nafteeda iyadaa caamnimo badan waayo nubuway koobsanaysaa hadda maaragta xagga ehelkeeda marka laga eego waa cidda ku sifaysan ee rususha ahe yani wa akhasu min jihati ahliha xagga ehelkeeda yadaa khaasnimo badan oo alrusulu waa bacdun min alambiyaa rasuulladu waa qayb nebiyada ka mida yani marka waa qayb nebiyada ka mida marka min jihati ahliha marka laga eegaayo yani markaa ambiyada ayaa caamsan yani cidda ku sifaysan marka laga eegaayo waayo rasuulladii waa qayb ka mida nebiyada laakiin cibaarada noocan maa diqa ku sugan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in aada aynay u fahmin waxaad ka yacni rasuullada iyo nebiyada yacni markaa waxaa labada kooban ee rasuullada oo qayb nebiyada ka mid ah rasuulla ah yacni marka ambiyaduna waa ka guda ballaadhan yihiin yacni marka nebiyada waa ka guda ballaadhan yihiin taa qabso yani marka taas ayaa marka sahlan yani taa qabso axaadiista qaarkood oo qaar saxiixiyeen waxaa ku soo arooray rasuullada cadadkoodu inay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban rasuul inay ahaayeen xadiiskaana culamo doore ayaa quwaysay oo yacni marka waxa weeye inay cadadu rusul ay ahaayeen yacni alaasa mia wa bidcata cashar riwaayadka qaar khamsata cashara ku soo arooray qaarna bidcata cashara ayaa ku soo arooray xadiiskaana culamo badan ayaa quwaysay amaa cadadka nebiyada kolay mufasirku wuxuu inoo sheegi doonaa cadad uu yidhi xadiis buu lagu soo wariyey cadadka nebiyada waxa weeye khilaaf baa ku jira riwaayad kala duwanna waa yimaadeen bal markaynu joogno markaysaga tuu isagu inoo sheegay oo ah siddeedda kun uu sheegay ayaynu markaa tilmaami doonnaan cadadka nebiyada inaan waxba ka sugnayn sida markaa agsarka culammadu ay qabaan waa yahay wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa nebi daawuud ilaahay inuu siiyey kitaabka zabuur la yidhahda aataynaa macnaheedu wa actaynaa aata waa bimacnaa actaa hamsada marka yani markaa la mado macnaheedu waa actaa bay la macno tahay wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh tafsiirka saxdii waxay tahay wuxuu rasuulku idin siiye qaata yani tarjamo qaldan weeye in lahaa waxa rasuulku idin keeno waa tarjamo qaldan yani aata waa bimacnaa actaa laba mafcuul baynay qaadataa laba mafcuul ayay qaadataa wamaa aataakum arasuula ay wamaa actaakum arasuulu wuxuu rasuulku idin siiye fakhuduuhu qaata waxaa ugu horreeya fayga iyo haniimada wuxuu idinka siiyo waayo aayaddu fayga kusoo dhex aroortay dukuulka awaliga waxaa soo gelaya fayga wuxuu idinka siiye qaata waxaa kaloo tabacan u soo gelaya wixii awaamira uu idin siiyana qaata amarka amar buu siiyey soo lama yidhahdaan xataa afsoomaaliga waa lagu isticmaala amar buu siiyey laakiin dukhuulka awaliga waxaa ugu horreeya ee soo gelayaa waa siyaaqu tuu caddaynaayo oo maxay ah fayga iyo khaniimada wuxuu idinka siiyo qaata wuxuu idinka diidana ka reebtoomoo ka hadha wakadaa awaamirtiiyo nawaahida kalena tabacan bay u soo gelayaan marka wa aataynaa daawuuda zabuura ay waxaanu siinay nebi daawuudna kitaabka zabuur ayaanu siinay kitaabkiisa ayaa magaca la odhan jiray zabuur la odhan jiray waxaa allah inoo sheegayaa rasuullada ilaahay ee waa la soo diray qaarna in looga warramo nebiga looga qisooday qaarna aan looga qisoon waxaana fara badan intaan looga qisoon baa badan inta qur'aanka laynoogu sheegayna waa kooban yihiin shan iyo labaatan nebi ayaa qur'aanka magacyadooda lagu sheegay axaadiista nebigana sala allahu aleyh wasalam yacnii nebiyo cadadkoodu aynay badnayn bay marka axaadiistuna u idaafaynaysaa ku daraysaa yacnii inta markaa laynoo magacaabay magaca lagu darayaa marka inta aan laynoo sheeginba badan inta aan laynoo sheeginba badan waxayna saaran dhammaan nebiyada iyo rasuullada ilaahay inaynu wada rumayno qaar aynu magacyadooda garanayno iyo qaar aynaan garanayn dhammaan nebiyada ilaahay oo dhan waa in la rumeeyaa nebi ka mida aan la beenin kulli wa kallama allaahu muusa takliima ilaahayna nebi muuse waa la hadlay la hadal ayuu la hadlay hadalkani wuxuu yahay waa markaa takliim yani waxa weye biduuni waasita waasita la'aan buu kula hadlay oo bimacnaa malag intuu u soo diray fariimaha ilaahay miduu soo gaadhsiiyey muuse ma aha ee waa miduu ilaahay toos ula hadlay oo muuse u maqlay hadalka ilaahay hadalka ilaahay u maqlay halkaana waxaa laga qaadanayaa yacni markaa ilaahay xaqiiqatan inuu u hadlo kalaamka ilaahayna aanu makhluuq ahayn marka waxaa ku sugan raddun cala almuctasilati waljahmiya muctasile iyo jahmiye iyo firaqa lumay waxay ku tageen oo yidhaahdeen geed buu ilaahay hadal ku abuuray dabeedna hadalkii geedka uu ilaahay ku abuuray baa muuse maqlay kaasaa looga jeedaa wuu la hadlay inay taasi baatil tahay waxaa caddaynaya aayadda waayo takliiman baa lagu akiday oo haddii markaa ficilka masder lagu akido culamadu waxay yidhaahdeen majaaz wixii laodhan jiray meesha waa ka baxaya majaaz ma soo geli karo qurtubigu tafsiirkiisa wuxuu ku soo naqlinayaa aayaddan tafsiirkeeda ibnu naxaas shiikha la yidhaahdaa inuu yidhi ajmaca annaxwiyuun yacnii culammada nuxaaddu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen ijmaac buu soo naqlinayaa waxaana soo naqlinaya ibnu naxaas qurtubina waa markaysaa waa soo xiganaya oo hadalka markaa ibnunaxaas buu keenaya culammada naxwiyiintu waxay isku waafaqeen oo ku ijmaaceen buu yidhi ana alficla ida ukida bimasdarin intafa almajaaz ficilka haddii masder lagu akido oo lagu adkeeyo majaaz wixii la odhan jiray meesha waa ka baxaya lama odhan karo biwaasit buu kula hadlay waayo takliiman buu allah yidhi haddii wakallama allahu keliya la odhan lahaa ixtimaal daciifa waxaa geli lahaa in la yidhahdo wuxuu kula hadlay waasito yacni laakiin kaa lafteedu ixtimaal daciifa weeye markaa lafteeda muxuu noqon lahaa daahir wuxuu ku noqon lahaa wa daahiru yajibu itibaacu maa lam yasrif canhu saarif daahirkuna waa in la raaca waa waajib oo markaysaga markaa yacni lagu socdaa sida daahirku sheegaayo ixtimaal daciif unbaa soo geli kari lahaa in weji daciifa ay dhici karto in lagu xambaaro waa sida in looga jeedo marka lafteeda daciif buu noqon lahaa wa kallama allaahu muusa takliiman maadaama u allah yidhi oo ficilkii masdarka lagu sii adkeeyey ficilkiiiyo masdarkii ay israaceen xaalka noocaasa wax majaas lahaa ma soo geli karo saas aawadee aayaddani waxay ahayd yacni markaa mid aad iyo aad qoladii muctasiladiiyo jahmiyada ugu adag bay ahayd waxay xaawiyeen dabeed lafdigeeda inay taxriifiyaan abu camr bn alcalaa oo quraadii sabcada ka mid ahaa marlabaadkana a'immadii carabiyada ka mid ahaa ayaa waxa u yimi nin bidcoolaa dabeedna wuxuu ku yidhi aayaddan dadka waxaad ugu akhridaa wa kallama allaaha muusa takliiman haada markaysagaa yacni kordhig lafduljalaalaha nasbi muxuu doonayaa in markaa macnuu noqdo muusa ilaahay la hadlay la hadal oo ka hadlaya markaa muusuu noqonaya ka lala hadlayaana allah buu noqonaya sheekhi wuxuu ugu jawaabay wuxuu idhi tan haddii amaan sia ka idhaahdaba fardan wa taqdiiran saad u gelaysaa aayadda kale allah uu yidhi wakallamahu kallamahu rabbuhu waa iyada ixtimaal markaysaga yani xataa taxriif ba aqbali mayso wa kallamahu rabbuhu rabbahu lama odhan karo damiirka haadee horana yacni waxa weye ma aqbali karo mooyaane mafcuul bihi inuu yahay oo dee ma noqon karo waxaana la dambaysiiyey faacilkii baa la dambaysiiyey faacilkii ayaa la dambaysiiyey wa kallamahu rabbuhu haddama aragta marka faacilkii waxaa la xidhiidhay damiir marka mafcuulka u noqonaya la xidhiidhay saas aawadeed wa cawdu damiiri ilaa yani markaa ilaa mutaakhirin rutbatan mutaqadimin lafdan damiirkii wuxuu u noqonayaa shay markaa rutba ahaan dambeeya laakiin yani waxa weeyaan eh, dikri ahaan ama markaysaga markaa sheegis ahaan horreeyo la horaan sheegay wa kallamahu waayo mafcuulu bihigu faacilka waa ka dambeeya xagga derajada ama rutbada oo faacilka ayaa horreeya mafcuulkuna waa dambeeyaa waa xagga rutbada taas laakiin xagga dikriga kee la horraan sheegay hadda hadda mafcuulu bihigaa la horraan sheegay oo intaan rabbu la sheeginba wa kallamahu damiirka haada ee mafcuulu bihigaa la horaan sheegay marka waa cawdu damiiri ilaa mutaqadimin lafdan muta'akhirin rutbatan yacni mid markaa horeeya xagga lafdiga oo la horaan sheegay laakiin derajo ahaan dambeeya ayaa markaa damiirku u noqonaya haddii aan saa la samayn lahayn ee la dambaysiin lahaa dee waxa weeye markaa ta noocaasi wuxuu noqon lahaa noocyadii markaysaa markaa yani markaa culamada qaar ay u qabeen in ama daruuro loo isticmaali karo ama shaad ay tahay yani inkastoo bacdi ay markaysaga ku todobeeyeen masaa'isha lixda ay sheegeen cawdu damiir ilaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan huwa laa yajuusu ila fii sittati masaa'ilata yidhaahdeen bay ku todobeeyeen in damiir markaysa waxaa la geliyo faacilka mafcuulu bihigo ka dambeeya yacni u noqonaya laakiin badanka culammadu waxay qabaan ama inay qaliil iyo naadir tahay ama inay shaad tahay ama inay daruuratu shicir tahay ayay markaa qabaan washadda zaana nawruhu shajar waa odhanaya ibnu maalik odhanaya washaaca naxwu khaafa rabbahu cumar washadda naxwu zaana nawruhu shajar yani markaa u leeyihi waayahay marka calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay mawdica kale yacni xataa taxriif lafdi ah oo weji carabiya a waafiqi kara yacni xataa aqbali maayo marka allah xaqiiqatan buu ula hadlay nebi muuse biduuni waasita muusena hadalka ilaahay waa maqlay ilaahayna xaqiiqatan waa u hadlaa ahlu sunna waljamaacana waxay qabaan yatakallamu bixarfin wa sawt ilaahay xuruuf iyo cod buu ku hadlaa yacni salafkii ay qabeen waxa weeye marka intaan ashaaciro mar dambay soo baxday ashaaciriya maaturiidiyo ashcari wuxuu dhintay saddex boqol iyo sida loo badiyo kolay labaatankii waa soo dhaafay waxaase taariikhda loo badiyaa saddex boqol iyo inuu dhintay ayaa loo badiyaa afartan sanana wuxuu ku sugnaa madhab madhabulmuctasila madhabkii adeerkii buu ku sugnaa adeerkii ma garanaysaan abu cali aljubbaa'i waxaa soo koriyey yacni marka abu cali aljubbaa'i ninkii la odhan jiray a'immada muctasilada ka mid ahaa ninkaasaa hooyadii qabay abulxasan cali bnu ismaaciil alashcari waxaa hooyadii qabay abu caliy maxamed ibnu cabdilwahaab aljubbaa'i oo firqada jubbaa'iye la yidhaahdo yani markaa imaamkoodii ahaa min a'immati almuctasilana ka mid ahaa abu haashim aljubbaa'ina dhalay abu haashim aljubbaa'ina dhalay isagiiyo inankiisu waa isnecbaayeen ya laba inay kala haysteen oo labaduba muctasile ah ayaa mid waliba mid imaam ka ahaa aadna waa isu necbaayeen laysma tusi jirin muctasilada qaarkood way isgaalaysiiyeen albaqaadida waalbasriyuun min almuctasila kaana yukafiru bacduhum bacda qaarkood ba qaarka kaley gaalaysiin jireen odayga iyo inankiisuna way isnacdali jireen waa qiso kale taas marka gurigaas uu ku soo koray yacni odaygaas ayaa wax baray afartan sano muddo ah ayuu markaa ku cindanaa oo madhab almuctasila ku barbaaray bartay yacni ku noqday khabiir ku noqday xalqadda markuu ka maqnaado abulxasan alashcari baa fadhiisan jiray oo duruusta sii bixin jiray markii dambea madhabkii muctasilo madmadow ka soo galay ya dabeedna waxaa la yidhahdaa ilaahay buu beriyey su'aalaan weydiiyey odaygii adeerkii ahaa su'aalaha weydiiyey waxay ahaayeen saddex markaa qof baa walaalo ahaa saddexdii walaalaha mid wuxuu dhintay isagoo mutiicah oo ilaahay ateecayo daacada ku sugan buu dhintay midna isagoo caasiyuu dhintay midna isagoo sagiira oo yaroo sabi ah ayuu dhintay xaggay kala gelayaan odaygii waa u jawaabo wuxuu idhi ka mudiic isagoo ah dhintay jannuu gelayaa ka isagoo caasiya dhintayna naar buu gelayaa muctasiladu ma qabaan waa taxta almashiiyo hadduu doonu ilaahay cafin karaa hadduu doono ilahay waa cafinaya wa taxta almashii'a ma qabaan waxay leeyihin qofka cisyaan ku dhinta ilaaba ilaa waa mucadab in la cafiyaana ma dhici karto naarta hadduu galayna lagama soo saari karo ee waa inuu abadan aabaad ku sugnaadaa ka isagoo caasiyo dhintayna naar buu gelayaa buuri ka isagoo sabiya dhintay janno iyo naar midna geli maayaa odaygii yidhi abucaliilkibaayi oo camal wanaagsan uu janno ku galo lama iman camal xunoo uu naar ku garana lama iman qalamkii takliifka waxaweyn waa dee waxba looma qorin sabi yar buu aha hadduu doono mumayis ba aan ahayn markaasuu wuxuu yidhi oo hadduu yidhaahdo su'aal kalu ku celiyayo hadduu yidhaahdo kii sabiga ahaa ilaahayow dee aniga cimrigayga intaa ahaa inaan sabinimo ku dhinto maad i daysid si aan u weynaado daaco iyo wanaag ula imaado sida walaalkayga hebel daaca ula yimi iyo daacada ugu dhintay dabeedna janno u galay anaguna saasoo kale aan daaco la imaado jannada gale maad ii kaadisidoo idaysid muxuu ilaahay odhanayaa weliba halka aan ku daree muctasila waxay qabaan wujuubul aslaxi cala allah ilaahay waxbaa ku waajibay yidhaahdeen oo maxaa ku waajiba addoonka kolba sida aslaxa u ah ee u wanaagga badan allah inuu yeelaa waajib bay ku tahay bay yidhahdeen ya marka wuxuu yidhi maad ii kaadisid si aan markaa taacadiiyo wanaagga ula imaado oo deedna aan janno u galo ila saasaa aslax ii ahayde muxuu ilaahay odhanayaa wuxuu yidhi wuxuu odhanayaa waxaan ogaa haddaad weynaato inaad mutiic noqonayn inaad caasi noqonayso deedna naar gelayso si aanu markaa taasi u dhicin baan kuu dooray inaad sabinimo ku dhimato si aad naarta uga badbaado su'aal saddexaad buu ku celiyey waana ta wadaadkii ku fadhiisatay hunguriga isu taagtay ee geesna u dhaafi weyday weyaan wuxuu yidhi oo kii caasiga ahaa hadduu yidhaahdo ilaahayow waad ogayd inaan caasi noqon doono waad ogayd maxaad cimrigayga u dheeraysay si aan caasi u noqdo maad idishid anigoo yar oo sabi ah sida walaalkayga hebel isagoo sabi ah aad u dishay oo deedna naar uga badbaaday anna aslax waxay i ahayd inaad i disho oo geerida ii keento anoo sabiye maad geerida sabinimo iigu keenti si aan naarta uga badbaado ila saasaa aslax ii ahayde muxuu ilaahay ku jawaabayaa wadaadkii wax jawaaba waa u waaye ya halkaas isu taagtay masaladaasi waa masalada la yidhaahdo abulxasan ashcari waxay ugu caddaaday madhab almuctasila inaynay sax ahayn oo xaq ahayn markaasuu dabeedna markaa ibtihaalaya oo ilaahay baryayaa oo weydiisanayaa dariiqa xaqa in ilaahay ku hanuuniyo kadibna markaasuu yacni markaa e, madhabulmuctasila ka baxay maalin buu mimbarka koray baa la yidhi dabeedna shaarkiisuu bixiyey dabeedna wuxuu yihi sidaan shaarkaa u bixiyaan muctasile uga baxay buuri muctasiladiina waa radiyo kutubna waa ka qoran kutubna waa ka qoran waxaanu markaa u abtirsaday madhabka ahlu sunnaha inuu qabo ayuu markaa u abtirsaday oo kitaabkiisa maqaalaadka markuu yidhaahdo ahlulxadiisku sidan bay qabaan oo sidan bay qabaan oo sidan bay qabaan oo sidan bay qabaan wuxuu odhanayaa wax kastay yidhaahdeen waa odhanaynaa ilahayna waa uga din yeelanayna maqaalaadkay ku taalla kitaabkiisa maqaalaat lislaamiyiin wakhtilaafu lmusaliin waa kitaab matbuuca kitaabkiisa ibaanada wuxuu odhanayaa waxaanu markaa qabnaa oo ku tegaynaa sida markaysaga uu qabo alimaam almubajal axmed ibnu xambal ya ayaanu markaysaa markaa qabnaa dabeedna markaasu waxa markaa sheegaya markaa siduu ka fahmay inay madhabu ahli sunna tahay madhabu limaam axmed tahay imaamu ahli sunna yacni ariiqiisi iyo madhabkiisii uu yahay ayuu abtirsaday laakiin masaa'isha qaarkood buu ku khata'ay maadaama marka madhabu ahli sunna aanu khabiir ku ahayn oo siduu muctasilada khabiir ugu noqday aanu khabiir uga noqon mujmalaad buu qaatay masaa'il badan oo ka mida waxna waa saxay waxna waa qalday calaa kulli xaal taas hadda maaha marka waxaynu u jeednaa ashaaciro dee mar dambay timi madhabka ahlu sunne yacni wakhtigan uu muctasilada ku jiro ilaa saddexdii qarni waxay dhammaadeen isagoo muctasile ku jire ayay dhammaadeeneen saddexdii boqole sano waxay dhammaadeen isagoo madhabulmuctasile ku jira kadib buu markaysa markaa waxaan u soo wareegayaa ariiqadii marka dambe u qaatay haddama aragta ictiqaadkii ahlu muxuu ahaan jiray qabla alashcari iyo qabla almaaturiyi muxuu ahaa maaturidina waa la wakhti xagga dhimashadana waaba ka dambeeyaa waayo saddex boqol iyo saddex iyo soddonkii buu isagu dhintay saddex boqol iyo saddex iyo soddonkii hijiriga ayuu dhintay halka ashcari ka dhintay wakhtigaa yacni markaa sagaal sano ka hor calaa kulli xaal yacnii waxay iyagu ka qaateen labadooda qolaba maaturidiye iyo ashaaciraba yacni markaa kullaabi bay ka qaateen maxamed ibnu saciid ibnu kullaab ayay ka qaateen dariiqada uu ku tegey yacni markaa ka faa'iidaysteen waxyaalaha qaarkoodna tacdiiliyeen waxyaalaha qaarkoodna tacdiiliyeen waagii hore madhabul ashaacira waa yaraan jiray laakiin wuxuu batay qarnigii lixaad iyo wixii ka dembeeyuu batay laakiin waagii hore waxay ahaan jireen qaliil alashaacira waxaad ka garanaysaa alxaafid ibnu casaakir markuu daafacaayo ashcari oo kitaab ka qoray yacni markaa raddulkadibi almuftara kitaabkaa markuu qoraayo waa qarnigii lixaad weeye wuxuu isweydiinayaa markuu daafacay daafacay markaa waxaweye ashcari nuquulaadka hadalladiisa qaarkoodna uu soo naqliyey weliba kitaabulimaanna kutubtu wax ka naqlinaya ka mid tahay inkastoo ashaacirada casrigan joogaa qaarkood ay inkirayaan haddana a'immadoodii hore waxbay ka naqlin jireen bayhaqi baa wax ka soo naqliyey oo kitaabkiisa ictiqaad ku soo naqlinaya nawowi baa naskhiyey oo gacantiisa ku qoray oo ku naskhiyey ibnu casaakir baa wax ka soo naqliyey wuxuu ka soo naqliyeenna waxay ku yaalliin yacni marka alibaana can usuuli diyaana ayay ku yaalleen culamo kaloo badan oo ashaacira ayaa qiray markay taa daafici kari waayeen markii hore saasay yidhaahdeen waxay u wareegeen inay yidhaahdaan maya kitaabku waa jirtaa inuu qoray laakiin waa madsuusoo waxbaa lagu dhex darsaday oo siduu u qoray ma aha taasina waa dacwa waxay u baahan tahay caddayn ya yacani marka caddayn bay u baahan tahay waxay markaa yacni isticmaalaan dadka qaarkood waxa ay diidan yihiinee kutubaha qaarkood ku yimaada ama ciday markaa yacni iyagu inay qumanaayeen u qabaan ama mashaayikhdoodii culammadooda ka mida amaba ay ku kalsoon yihiin ay qoreen oo waxay qabaan wax ku lidiye ka soo baxaan waxay iska yidhahdeen waa madsuus waa lagu dhex darsaday madasi bay ku leeyihiin halkan keliya maaha meelo badan bay ka yidhahdeen ya yacnii kuwa markaa waxa weeye suufyada ah ama khulaatulmutasawifa ah ee hadallo aynay daafici karayn oo kutubtooda ku yaalliin sida ibnu carabi oo kale iyo waxay yidhahdaan waa dasi waa madsuus waa lagu dhex darsaday hadalladan marka ma odhan sheekh weliguma odhan waa madsuus waa iska fududdahay cibaarada markaysa inay iska yidhahdaan ya yani marka aad bay taas yadaa u yidhahdaan iminka algunya liaalib ilxaq cabdiqaadir jaylaani uu leeyihi wuxuu taqriirinayaa sifaatka ilahay la sugo way qirsan yihiin marka algunya liaalib ilxaq qaadiriya way qirsan tahay in cabdiqaadir qoray laakiin maxay ka yidhahdeen sifaatka markuu sheegaayo ila istiwaaga ilaahay buu sugayaa oo sifaatkii ilaahay buu sugayaa wuxuu sheegayaa koraynta ilaahay koreeyo carshigiisa ka koreeya cabdiqaadir jeylaani baa odhanaya koraynta ilaahay koreeyo carshigiisa ka koreeya kitaab kastouu allah soo dejiyey waa ku sugnaa rasuul kastow soo dirayna waa la soo diray yaa odhanaya cabdiqaadir jaylaani baa odhanaya kitaabkiisayna ku taalla algunya liaalib alxaq waan hayaa way qirsan yihiin markaysaa kitaabka inuu qoray laakiin maxay ka yidhaahdeen markaysaa masalada sifaatka markuu ka hadlaya waxa intaasi waa madsuus waa lagu dhex darsaday intaa shiikhu maleh ya marka cibaarada waa madsuus yani jaahis bay isaga tahay yani waxay markaa doonayaan waxa weeye waxay ku radiyaan waa madsuus bay ku radiyaan yani markay daafici kari waayeen alibaana markii dambe waxay yidhaahdeen waa jirtaa shiikhu inuu baa lagu dhex darsaday bay yidhahdeen calaa kulli xaal yacni ahlu sunna waljamaaca waxaa macruuf ka ahayd kalaamka ilaahay xuruuf iyo sawd inuu markaa leeyahay oo ilaahay xuruuf iyo cod ilaahay inuu ku hadlo waana sida nusuustii adiladu sheegayso culammadii ahlu sunna waljamaacana ay qabeen culammadii ahlu sunna waljamaacana ay qabeen inuu ilaahay markaa ku hadlo cod ku hadlana dee waa siday adiladu tilmaamayso soo qur'aanka allah inooguma sheegin markaysaga yani nidaa iyo yani marka munaajaad labadaba wa yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum almursaliin wa yunaadiihim waa u dhawaaqaya adamaarta nidaagu waa maxay kutub luqa eeg annida waa asawt rafiic codka dheer baa la yidhahda nida waa sawt wa qarabnaahu najiya waa soo dhowaynay bu allah yidhi xagga yagaanu u dhowaynay najiya ay munaajiina lahu xaalaanu la faqayno ama la koodayno kolba saa u taqaan waatuu odhanaayo alcallaamatu ibnuqayim ina nida sawtu rafiicu wa diddahu fa huwa annajaau kilaahumaa sawtaani ina nida sawtu rafiicu nidaagu waa codka dheer wa diddahu lidkiisuna fa huwa annajaau najaa baa la yidhaahdaa kilaahumaa sawtaani labaduba waa laba cod marka qur'aankii baa sheegaya allah inuu cod ku hadlo cod dheer iyo cod codaan dheeraynba inuu allah ku hadlo qur-aankaa sheegaya axaadiisuna waaba sii tasriixisay sida xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam fayunaadii bisawtin yasmacuhu man bacuuda kama yasmacuhu man qaaruun allah wuxuu ku dhawaaqaa maalinta qiyaame bisawtin cod buu ku dhawaaqaa yasmacuhu man bacuuda kama yasmacuhu man qaaruun codkaasoo uu maqlayo ka fogi uu u maqlaayo sida uu u maqlayo ka dhowi u maqlayo ayaa ka fogna u maqlaya isku sibay u maqlayaan ya xadiiska wuxuu tasriixinayaa sawt buu tasriixinaya bukhaari xadiiska wuxuu ku soo wariyey kitaabkiisa saxiixa isagoo mucallaqa oo siiqatu tamriid uu ku sheegaayo bacdi markaa mashaayikhda ka mid mida ah waxay yidhaahdeen wuxuu markaa siiqatu tamriid mucallaqa ugu sheegay bukhaari lafdiga sawt ayuu ka shakiyey hubuudkiisa marka maadaama sawt ku jiro ayuu siiqatu tamriid ugu sheegay laakiin sidaas maaha siiqatu tamriid kasta uu ku sheegaa mucallaqaadkiisa wax ka mida uu ku sheegaa ma tadciif bay faa'iidaynaysaa maya faa'iidayn mayso waxaa jira axaadiis yacnii agta bukhaari agtiisa saxiix ka ah bal uu saxiixa ku soo arooriyey iyadoo musnad ah oo sanadkeedoo xidhiidhsan uu bukhaariga ku keenay haddana mawdic kaleoo bukhaariga ka mida oo ku keenay iyadoo mucallaqa oo siiqatu tamriid ku sugan say isu waafaqaysaa inuu marka waxa weeye yani sanad mawsuula oo musnad ah inuu ku wariyo yani fii sulbi saxiix haddana maca daalik saxiixa uu ku soo wariyo isagoo mucallaqa oo siiqatu tamriid ah yudkaru ama wax la mida markaa la cabbiraa masaladaas waxay ka mid tahay masaa'isha alxaafid ibnu xajar uu weydiiyey shaykhiisii uu weydiiyey alxaafid alciraaqi raximahum allah masaa'il baa jira yacni xaafidka ibnu xajar uu weydiiyey oo yacni markaa sheikhiisii alxaafid alciraaqi risaalo yadoo la daabacay masaa'ishaas waa matbuuca waa masaladaasi ka mid bay ahayd alxaafid alciraaqi wuxuu faa'iideeyey sababta uu siiqatu tamriidka ugu sheegaa mar walba tadciif ma aha wakhtiyada qaarkood wuxuu ugu sheegaa waxaa laga yaabaa nowcan maa inuu xadiiska ikhtisaariyey oo aanu markaysaga soo wada naqlin ama lafdigii markaysaga meelaha qaar uu wax ka yara bedelay oo bilmacnaa uu ku weriyey dabeedna markaa sidaasuu siiqatu tamriidka waqhtiyada qaar ugu sheegaa waqhtiyada qaarkoodna tadciif uga jeeda ka kaala intaaba xadiidkan bukhaari wuxuu ku wariyey kitaabkiisa khalqu afcaal alcibaad isagoo xujaysanaya waalbukhaariyu laa yaxtaju bidaciif sawdkana ilaahay u isbaatinaya oo odhanaya sawdka qaariga iyo sawdka ilaahay waa kala duwan yihiin ya yaa saa odhanaya bukhaari baa odhanaya zayinu alqur'aana biaswaatikum waxaa jira sawt alqaari iyo sawt allah marka sawtullah iyo sawtulqaari waa kala duwan yahay qaariga marka codka haddaynu inagu maqallo qof qur'aan akhrinaya qur'aanka uu akhrinaya waa kalaamullaah laakiin sawtkaynu maqlaynaa waa sawtulqaari laa sawtullah bukhaari baa sidaa uu yani masalada u caddaynaya waxaanu ku markaa bayaaminayaa kitaabkiisa khalqu afcaal licibaad bukhaarina wuxuu ka mid ahaa min a'immati sunna ayuu ka mid ahaa imaamyaalka sunnadu ka mid ahaa innaba wax bidco ah oo ku dhacay bukhaari lama hayo masalada lafdiyadee loo nisbeeyeyna ma sugna ee shiikhiisa waxaa looga sheegay war aan sugnayn ayaa looga sheegay dabeedna markaa waxaa iswaafaqay nooc hawa ah oo aanu shiikhu dareensanayn iyo nooc shubhaa baa ku sidaasuu shiikhu uga digay yacni maxamed ibnu yaxya duhli uga digay bukhaari uga digay laakiin lafdiga looga sheegee ah yacni lafdii bilqur'aani makhluuq ma odhan bukhaari ma odhan ee si kale ayuu yidhi sida uu yidhina marka ishkaal ma lahay alfaaduna min afcaalina wa afcaaluna makhluuqa waana sida kitaabkiisa ku sugan laakiin sida laga sheegayo waxay ahayd si aan sugnayn oo shiikhu aanu odhan waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood yacnii sheekh naftiisa in wax galaan oo cid u galaan oo iyadoo ciddaas markaysagaa naftii nooc hawayhi u gashay ayaa waxaa dhici karta nooc shubha in la kulanto yacni naqli aan sugnayn iyo wax la mida laga yaabaa in markaysagaa soo gaadho oo ku kalsoonaado daaficii hawadee aanu dareensanayna hoosta uu ka daafacayo labadiibaa iswaafaqaya markaasaa laga yaabaa inuu marka waxaway la yimaado yani markaa ciddii inuu dacniyo ama ka digo ama wax la mido waa sida ka dhacday nasaa'iba inuu markaa yani jarxiyey axmed ibnu saalix almisri wa rubbama rudda kalaamuuljaarixi kanasaa'i fii axmed ibni saalixi yacni nooc hawaa iyo shubha kulmay waayo nafta marka waxaa weeye nasaa'i waxbaa u galay axmed ibnu saalix almisri waay xalqaddiisuu ka kiciyey axmed ibnu saalix almisri wuxuu mooday inuu nasaa'i mubtadic yahay buu mooday dabeedna xalqadduu ka kiciyo yihi kaca iga tag isagoo tii markaysaga yacnii dee naftiisa wax u yaro galeen baa lagu yidhi yaxya bnu maciin baa axmed ibnu saalix jarxiyey ya dee markaasuu jarxi qaatay hawe iyo shubha kulmay axmed ibnu saalixa uu jarxiyeyna ma ahayn axmed ibnu saalix almisri axmed ibnu saalix ashamuumi buu ahaa ninkan u ahaa oo la magac waa ka odhanaaya saaxibulalfiya wa rubbama rudda kalaamuuljaarixi kannasaa'i fii axmed ibni saalixi waxaa dhici karta ka wax jarxinaya hadalkiisa in la radiyo sida markaa nasaa'iba axmed ibnu saalix yani marka waxa allah waxau yidhi inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuux innaa awxaynaa ilayk annagu waa ku waxyoonnay nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam kamaa awxaynaa maad waa masteriyo maadiyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinaya ay iixaa'an ka iixaa'inaa waxyood la mida waxyoodkayagaan u waxyoonnay oo kale ayaanu ku waxyoonnay ilaa nuuxi nuux aanu waxyoonnay waalnabiyiina iyo nebiyadii aanu waxyoonnay min bacdihi nuux dabadii ahaaday wa awxaynaa ay wa kamaa awxaynaa iyo siaannu u waxyoonnay waxay ku sii cadfan tahay kamaa awxaynaa bay ku cadfan tahay marka waxay ka dhigan tahay wa kamaa awxaynaa iyo siaannu ugu waxyoonno kale aanu kuugu waxyoonnay ilaa ibraahiima ibraahiim aan ugu waxyoonnay waa ismaaciil iyo ismaaciil labadiisii inan ahaaday oo isxaaq iyo ismaaciilba waa ilmo ibraahim waa ismaaciil ibnu ibraahim iyo isxaaq ibnu ibraahim wa yacquuba iyo yacquub saan ugu waxyoonnay ibni isxaaqa yacquubkaasoo ina isxaaq ahaaday waalasbaati awlaaddii yacquub saan ugu waxyoonnay ee nebiyada ahaa awlaaddii yacquub ma wada ahayn nebiyo qaarkood baa nebiye ahaa qaarkood awlaadusulbi bay ahaayeen waa sida marka waxa weeye yuusuf oo kale qaarkoodna awlaadul awlaad bay ahaayeen asbaatana sida badan waxaa loo isticmaalaa kuwa awowyada loo yahay awlaadul awlaaddaa loo isticmaalaa laakiin hadda waxa weye labaduba waa soo geli karaan awlaadihi ubadkii yacquub ahaaday ee ahaa marka waxaweye nebiyada awlaadul awlaad haddii la eegaayana dee isxaaq awlaadul awlaad waa u noqonayaa yuusuf yacquubna yani markaa inamadiisu kuway sii dhaleen awlaadulawlaad waa u noqonayaan iyaguna wa ciisa iyo ciise saan ugu waxyoonnay wa ayuuba iyo ayuub saan ugu waxyoonnay wa yuunusa iyo yuunus saan ugu waxyoonnay wa haaruuna iyo haaruun saan ugu waxyoonnay wa sulaymaana iyo sulaymaan saan ugu waxyoonnay oo waxaa laynoo soo sheegay wannabiyiina min bacdihi haddana maxaa yani loo sii sheegay nebiyadan kale waxay noqonaysaa min baabi cadfi lkhaasi cala alcaam shay gaaraa lagu cadfayaa shay guud lagu cadfayaa oo nebiyadan iyagoo soo gudagalay wannabiyiina min bacdih ayaa haddana gaar loo sii xusoo loo sii sheegay wa aataynaa waa siinay daawuuda zabuura yacnii abaahu sulaymaan aabbihii oo daawuuda daawuud ah waxaannu siinay zabuura kitaabkii zabuur baanu siinay abaahu isagaa ku caddaynaya bilfatxi za'du kor dhigan tahay oo fatxa ku sugan tahay ismun lilkitaabi almu'taa magac wuxuu yahay kitaabkii la siiyuu magacu yahay oo zabuur la odhan jiray iyo bilfatxi iyo wadammi oo zabuura iyo zubuura labadaba waa la akhriyey labaduba wax quraa'u sabcaha ku kala qaybsan marka bilfatxi markuu yahay waa ismu lilkitaabi almu'ta kitaabka ayaa magaca la odhan jiray wadammi markay dammisantaho zubuura tahayn oo zaadu godan tahayna masdarun waa masdar bimacnaa masbuura oo masbuura la macno ah masbuura wuxuu u yidhi wa cala alxikaaya bimacnaa masbuurin bay noqon lahay cala alicraab laakiin xikaayadii lafdiga marka lagu xikaayoonaayo waxaa noqonaysaa masbuura bay noqonaysaa zabuura masbuura maa alxikaayu ka dhigay wa ilaa bimacnaa masbuurin ayuu odhan kari lahaa cala alicraab ay maktuuba oo maktuuba ah la macnaa zabrigu waa maxay waa kitaabada waa qoraalka zabartu lkitaaba katabtuhu waa qoray zubuuran qoraal baan qoray marka zubuur waa qoraalkii marka zubuura marka la yidhaahdo waxay u dhacaysaa masdaroo bimacnaa mafcuulay u dhici masdar oo bimacnaa mafcuulay u dhici marka masbuura mid la qoray yani markaa weeyaan wa rusulan ay wa arsalnaa waa soo dirnay rusulan rasuullaannu soo dirray rasuulladaasoo qad qasasnaahum aanu kaaga warranno kaaga qisoonnay calayka adiga nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam min qablu horay aanu kaaga qisoonnay wa rusulan iyo rasuullaannu soo dirray rasuulladaasoo lam naqsushum aanaan kaaga qisoon waa nakiro soo noqnoqoto waxay noqonaysaa khayru alawal marka waa rasuullo kale ayaannu soo dirnay rasuulladaa kaleo qariinaduna waaba caddaynaysaaye lam naqsushum annaan kaaga qisoonoo kaaga warramin calayka adiga annaan kaaga warraminoo kaaga qisoon ruwiya annahu tacaala bacaa amaaniyata aalaafi nabiyin waxaa la soo wariyey allah isagaa korreeye inuu soo diray siddeed kun oo nebi suyuuti baa odhanaya laakiin wuu iska tiirinayaayo shiikha maxalliga ayuu isaga tiirinayaa shiikhiisa jalaaldiin almaxalli ruwiya waxaa la soo wariyey annahu allah tacaala isagaa koreeye waa jumlo markaa muctarido ahoo loo keenay lilmadxi ammaan loo keenay amaaniyata aalaafi nabiyin siddeed kunoo nebi inuu soo diray arbacata aalaafin min bani israa'iil afar kunoo nebi inuu ka soo diray oo ka soo saaray reer banu israa'iil wa arbacata aalaafin min saa'iri innaas afar kunoo nebina inuu dadka kale ka soo saaray oo ka soo diray qaalahu shaykhu shaykhaa yidhi shaykhu waa kuma waa shiikhiisa jalaaldiin almaxalli ila shiikhiisuu ahaaye ya wuxuu ku yidhi fii suurati khaafirin ashaykh maadaama uu yidhi oo al u geliyey wuxuu noqonayaa markaa shiikha machuudkee uu sheegayaa mashaayikh badan buu lahaaye hadda inuu u jeedo ka marka waxaa weeye markaa khaaska ah oo jalaaldiin almaxalli ah qariinadana waa kusii sii qaydaya fii suurati haafir suuratu haafir tafsiirkeedu ku yidhi oo isla jalaalaynkan ah jalaaldiin almaxalli wuxuu fasiray qur'aanka shan iyo tobanka hoose suuratulkaafi buu ka bilaabay ilaa birabbinaas buu fasiray haddana faatixadu fasiray intaa markuu fasiraa geeridu ka soo gaadhay jalaadiina suyuudiga ardaygiisii adda'diisuna yar tahayba markaa oo koob iyo labaatan jir ah ayaa doonay shiikhiisu kitaabkii uu bilaabay ee aanu dhammaystirin inuu dhammaystiro halkii buu markaa ka bilaabay min awali albaqara markaasuu dabeedna ilaa israa akhirkeeda ayuu fasiray waxaanu ku dadaalay namadkiisii inuu u raaco ayuu ku dadaalay tafsiirka qoraalkiisuna suyuuti wuxuu ku qaatay afartan habeen arbaciina leyla afartan habeen ayuu intaa ku fasiray marka ariiqadii shiikhiisa ayuu marka waxa weeye doonayey inuu dhadhoweeyo sideeda u raaco ayuu markaa doonayey meelaha qaarkoodna haddii marka waxa weye tafsiirka uu xagga kale ku sheegay shiikhu intuu soo qaato halkanna ku sheegi halkanna saasuu u soo qaatay oo uuna ixaaleeyey yacni culamada qaarkood baa cilmiga iyagoo yar qaatay oo markaa saa dabeedna marka ay wax allifeen oo qoreen iyagoo da'dooduba yar tahay ya akhdari markuu qoraayo eh, markaysaga sullamka dee jir buu ahaa nadmigaa markuu allifa wali ixdaa wa sana macdiratun maqbuulatun mustaxsana yacnii cid koob iyo labaatan jira buu yidhi markuu kitaabkii soo alifay oo nadmigii mantiqa markaysaga uu nadmiyey ayuu aakhirka wuxuu ku odhanayaa isagoo cudurdaaranaya uu leeyahy qof koob iyo labaatan jir ah ya cudurdaar baa u sugnaaday la aqbalayo la wanaajisanayo hadduu wax garan waayo ama gefo waa loogu garaabaya waayo waa dee da' yar yahay marka wixii iseegseegaa haygula yaaba inuu kuleeyahy ya saasuu leey waa qaalahu shaykhu shaykha ayaa yidhi jalaadiin almaxalli buu u jeedaa fii suurati haafir ay fii tafsiiri suurati haafir suuratu haafir tafsiirkeeduu ku yidhi xadiisnimaana lagu soo wariyey xadiiska caynkaasee la soo wariyey alxaafid abu yacla almawsili ayaa markaa soo wariyey laakiin sanadkiisu waa daciif culamo badan baana caddeeyey inuu daciif yahay culammada caddaysane waxaa ka mid a ibnu kasiir baa ka mid a wuxuu odhanaya isnaadkiisu waa daciif waayo laba nin oo labaduba daciif yihiin baa ku jira ya muusa ibnu cubaydata arrabadi baa ku jira yaziid arraqaashina waa ku jira marka xadiiskani waa daciifun jiddan wuxuu odhanayaa ibnu kasiir isnaaduhu daciif lianna rabadiya daciifun washaykhu raqaashiyu adcafu minhu saas aawadee culamada qaar waxay ka cabireen daciifun jiddan aad buu daciif u yahay marka ma fiicnayn in markaa xadiiska caynkaasi dacfigiisu daran yahay halkan in lagu soo arooriyo waxaa jira xadiis kale oo cadadka nebiyada isaguna sheegayaa jiroo culammadu isku khilaafeen isaga sixadiisa kan la yskuma khilaafin inuu daciif yahay laakiin ka kale waa la ysku waa ka sheegaya boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi inuu ilaahay soo diray boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi xadiiska waxaa soo wariyey yani markaa ibnu xibbaan iyo xaakim waana saxiixiyeen culamo kale waa quweeyeen sheekh albaani wuxuu ihi waa saxiixun ligayrihi turuqada ayuu markaa isku quweeyey dhowr dariiq buu ku soo arooray kuwaasuu isku quweeyey culamo kale waa daciifiyeen waxay yidhahaan xadiiska waxba kama sugna waayo turuqdaas dacfigoodu waa daran tahay dacfiga iska bayaano waxa weeye waa dacfiga aan darnayn yacni waxaa laga yaabaa tariiq kastaaba inuu saddex cillo leeyahay baa laga yaabaa qaarkoodna dacfigoodu shadiid sii yahay qaarna markaysaga sababaha lagu daciifinayaa inay saddex saddex markaysa markaa wax noqdaan saas aawadeed baa culammo badani ay yidhaahdeen cadadka nebiyada wax ku asaxay ma jiro ya marka saas aawadeed waxaa arjaxa inaan cadadka nebiyada yacni xadiis markaa ku asaxay aanu jirin nebiyada ilaahay o dhan waa la wada rumaynayaa cadad mucayana yacni markaa lagama caqiidaynaayo maadaama cadadka nebiyadu xadiis ay ku sugan yihiin ayna jirin xadiis suganoo ku soo arooray kaasaa ugu dhow kaana sixadiisa waa laysku khilaafay min mudacifin iyo min musaxixin iyo min muxasinin ya bay u qaybsan yihiin culamada qaar waxay leeyiin waa daciifun jiddan dacfigiisu waa daran yahay saas aawadeed baa a'immadii hore ay yidhaahdeen qaarkood waxba xadiiskaa kuma sugna oo xadiis saa ku sugani ma jiro waana sida a'immadii markaa yani waaweynaa ee hore marka waxawan yani mutaqadimiinta ahaa qaarkood ay tasriixiyeen wa kallama allaahu muusa takliima wa kallama allaahu allah waa la hadlay muusa muuse bilaa waasitatin waasida la'aanteed buu kula hadlay takliiman la hadal buu la hadlay rusula mubashiriina wa mundiriina badalun min rusulan qablahu waxay beddel ka tahay min rusulan rusulan bay beddel ka tahay rusulkaasoo qablahu hortii ahaaday yacnii eh, aayadda ka horaysa ku sugan rusulan wuxuu yidhi cala alxikaaya xarakatulxikaaya waa binaa shayga maxkiga ah, lafdigiisaa lagu xikaayoodaa siduu naska ugu yimi marka wuxuu noqonayaa mabniyun cala alxikaaya mid xikaayo lagu bineeyuu noqonaya mahalkun baa laga icraabaya marka marka rusulan laga bedelo waxay noqonaysaa caamilkii dee inuu ku camal falay ya caamilkii ku dhacay albadelu cala niyati takraari alcaamil rusulan ay arsalnaa rusulan arsalnaa rusulan rasuullaanu soo diray rasuulladaasoo mubashiriina bushaaraynaaya bisawaabi sawaab iyo ajarsiin bay ku bushaaraynayaan man aamana kii rumeeyey ugu bushaaraynayaan wa mundiriina mundiriinaya rasuulladaasoo digaaya bilciqaabi ciqaab uga digaaya man kafara kii gaaloobay arsalnaahum waa soo dirnay lianlaa yakuuna waxaa dhici karta inuu markaa mid kale ama qadaray laakiin xaajo looma qabe ka hore markaysaga ayaa ku camal falaysa ya arsalnaahum waa soo dirnay lianlaa yakuuna waxaanu rasuullada u soo dirnay lianlaa yakuuna waxaa ku filan arsalnaa rusulan oo dee markaa maadaama caamilkaa hore ku camal falaayo arsalnaa rusulan hore ayaa lianlaa ay ku tacalluqaysa waxaan u soo dirray rasuulladaas lianlaa yakuuna si aanu ugu sugnaan linnaasi dadka aanu ugu sugnaan cala allaahi allaha korkiisa aynay ugu sugnaan xujatun waxgara iyo cudurdaari aynay ugu sugnaan cudurdaarkaasoo tuqaalu la yidhaahdo xujada waxaa looga jeedaa macdiro iyo cudurdaar ayaa laga tilmaamaya xujada looga jeedaa bacda arusuli ay bacda irsaali rusuli rususha markii la soo diray dabadeed ilayhim iyaga loo soo diray wax cudurdaar ay ku cudurdaartaan si aynay aakhire u helin baa rasuullada ilaahay u soo diray qaطcan lilmacdira si ay cudurdaarka u jaraan oo aynay aakhire u odhan ilaahay maxaana lagu cadaabaya cidi waxba nooma sheegin haddii wax naloo sheegi lahaa waa aqbali lahayd laakiin maanu arag cid wax noo sheegta nooc cudriya ayay markaa heli lahaayeen si cudurdaarkaa loo jaro baa rasuullada loo soo diray fa yaquuluuna ay yidhaahdaan yacni fa waxay odhanayaan markay cudur daaranayaan haddaan rasuulla loo soo diri lahayn rabbanaa rabbigayow lowlaa arsalta ilaynaa rasuulan maad noo soo dirtay rasuul fanattabica aayaatika dabeed aayaadkaaga aanu raacno wanakuuna min almuminiin dabeedna muminiinta aanu ka mid noqono aayaddaas waa suuratu lqasasa iyo aayadda kale suuratu taaha ku sugan labadu waa tilmaamayaan walow anna ahlaknaahum bicadaabin min qablihi laqaaluu rabbana lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayaatika min qabli an nadila wanahza min qabli an nadilla wanakhza haddaanu halaagi lahayn buu ilaahay yidhi cadaab aanu ku halaagi lahayn inta aanaan rasuul u dirin ka hor waxay odhan lahay rabbigayow maad rasuul noo soo dirtoodad aayaadkaaga aanu raacno intaanaan dulloobin yani ka hor maad rasuul noo soo dirto aanu aayaadkaaga raacnayn ya min qabli an nadilla wanahda marka dee nooc cudriya ama cudurdaaray heli lahay fabacanahum rasuulladii waa soo dirnay liqaطci cudrihim si aan cudurdaarkooda u goyno daraaddeed baan u soo dirnay wa kaana allahu allah wuxuu ahday casiizan mid haaliban laga haalib noqon fii mulkihi mulkigiisa ku haaliba xakiiman mid xikmad badan buu ahaaday fii suncihi wuxuu samaynaayo yani marka qusuur baa ku jira cibaarada in la caam yeelaa fiican in la caam yeelo ayaa fiican laakin illaahu yashhadu bima anzala ilayk wa nazla waxaa soo degay lama su'ila alyahuudu can nubuwatihi waxaa soo degay lama su'ila markii la weydiiyey alyahuudu yahuudda la weydiiyey can nubuwatihi nubuwada nebi maxamed la su'aalay fa ankaruuhu deedna ay dafireen oo qoladii markaa mushrikiinta ayd baa weydiinaysa oo odhanaysa war nebigaa sheegi jirteen ma yahay oo sifadiisii maleeyihi oo kutubtiina ma lagu sheegay markaasay odhanayaan maya kii kutubtayada lagu sheegay ma aha sifadiina ma leh ya marka way inkireen iyagoo garanaya inuu sifadii leeyahay ou isagii yahay ay xaqan u garanayaan bay haddana afka ka dafireen si aan markaa dadku u raacin ya marka shahaadadii inay furaan iyo markhaatigii waa diideen markaasuu allah wuxu uhi laakin illahu yashhadu bima anzala ilayk hadday iyagu ka markhaati kici waayeen oo caddayn waayeen ha yeeshee allaah baa yashhadu qiraya oo ka markhaati kacaya oo caddaynaya yubayinu caddaynaya nubuwataka nebinimadaada wuxuu ku caddaynayaa bima anzala ilayka kuu kugu soo dejiyu ku caddaynaya oo min alqur'aani qur'aan ah almucjizi wax cajzi gelinaya oo yacni markaa dadku mid la mida aynan la iman karin waa soo dejiyey allah qur'aanka multabisan bicilmihi xaaluu allaah xaaluu allaah faacilka ka xaale xaaluu allaah multabisan ku dheehan yahay allah bicilmihi cilmigiisa ku dheehan yahay ay caaliman bihi uu cilmi leeyahoo og yahay ayuu soo dejiyey marka faacilkaa laga xaaleeyey aw wa fiihi cilmuhu markana mafcuulkaa waa soo dejiyey xaala kowni alqur'aani xaaluu qur'aanku yahay multabisan bicilmihi cilmiga ilaahay mid ku dheehan xaaluu qur'aanku yahay maxaa macnuhu u dhacaya wa fiihi cilmuhu wuxuu soo dejiyey yacni qur'aanka allah iyadoo qur'aanka cilmigii ilaahay ku sugan yihi yacni wax ka mida cilmigiisii ku sugan yihi halkaana waxaa ka soo baxaysa qur'aanku ma waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yashhaduuna waa markhaati kacayaan laka adiga ay kaaga markhaati kacayaan aydan nebinimo ay kaaga markhaati kacayaan inaad rasuul ilaahay tahay wakafaa billaahi shahiida wakafaa billaahi allah baa ku filan shahiidan xaala kownihi shahiidan xaaluu shahiid yahay ayuu allah ku filan yahay calaa daalika yacni sidaa ka markhaati yahay oo ka markhaati kacayo kolley tawdiix bay usii baahan tahay shahaadada ilaahay wakhtigaasa inaga dhacay in sha allahu kale awalkiisa baynu in tawdiixa ku kordhin doonaa oo waxaweeye yacni qur'aankaoo keliya ka markhaati kacaya muraadku ma aha waa ka guda ballaadhan tahay taasina waxay u yaro baahan tahay sharax bay u yaro baahan tahay inkastoo wakhtiyo hore aynu sheegnay haddana halkan in lagu soo celiyo almukararu axlaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk